qaala almusanifu raximah llahu tacaala alasmaau sittatu magacyada lixda ah waaya waaya waxaan ku soo jirnay baawul icraab iyo noocyada icraabta iyo icraabta in loo qeybiyey afar qaybood afartiina la kala qaatay oo qaybi ay qaadatay nasbadii qaybnaqaybi ay qaadatay isimku uu qaatay qaybna ficilku uu qaatay qaybna la wadaagay soo saas maahayn waaya waxaan kaloo soo tilmaamnay usuul iyo furuuc inay jiraan usuulshu waxaan waa afar dama iyo fatxa iyo kasra iyo sukuun furuucduna intaas in lamida inay tahay baan soo tilmaamna oo toddoba boos ay gelayso toddobadii ayuu shiikhu bilaaba wuxuu ku yidhaahday alasmaau sita ila asmaa' asitata mooyaane lixdii magac wahiya abuuhu weeye wa akhuuhu weeye wa xamuuhaa weeye sodogeed wahanuuhu weeye iyo wafuuhu iyo waduu maalin fa turfacu waxaa lagu godayaa bilwaawi wow ayaa lagu godayaa wa tunsaba waxaa lagu kordhigayaa bilalifi alif ayaa lagu kordhigayaa wa tujaru bilyaa yana waa lagu hoos dhigayaa sharaxii buu galayo wuxuu haadaakani albaabu baabkii weeye alwalu ee horeeyay oo mimaa kamida mida kii kharaja ka baxaya canil asli asalkii ahaa damada in lagu godo ama fatxada in lagu kordhiga ama kasrada in lagu hoos dhigo wa huwa baabul asmaa'i sittati asmaadii lixda ahayd baabkiisi waay almuctallati ee ma garanaysaa muctalka ahayd ay allatii axrufu icraabihaa axrufa cilati baa laga wadaa kan xaruufta lagu icraabaya xuruf cila ay tahay oo maxaa dhahaysa <laughs> marka icraabis abuuka faacilmur calaamata rafcihi alwaaw wowsa xarfu cilama marka ayadaa xarfu ayadaa cilaa mooyaan macnuhu saas maaya waxa weeye xuruufta lagu icraabayaa maxay yihiin axrufa cilatin ah wey almudaafati la tiirinayo wahiya abuuhu waa aabbihiis wa akhuuhu iyo walaalkiisiyo waxamuuha sodogeeda wahanuuhu iyo wixiisa wafuuhu iyo afkiisa iyo waduu maalin fa innahaa turfacu waxaa lagu godayaa bilwaawi waw ayaa lagu godayaa niyaabatan cani damma damma adoo bedelka siinaya wa tansib ku kordhigaysaa bilalifi niyaabatan cani fatxa adoo bedelka siinaya watujaru waa lagu hoos dhigayaa bilyaai baa lagu hoos dhigayaa niyaabatan canil kasraadoo kasra bedelka siinaya maxaa dhahaysa jaaanii abuuhu faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi alwaawu liannahu hee maa naaba fiihi xarfun can xarakatin niyaabata can damati liannahu he ismu min alasmaa'il a wara'aytu abaaha baa arkay buu yidhi wamarartu biabiiha biabiihi warkadaa saasoo kale wey alqowlu warkuna filbaaqi haye alqowlu icraabteedu maxay noqonaysaa midankii la socday waa la hordaa ka war waa mubtadaa se wey seexan shuruud ulciraabi bilxarfi xarafkii wow in lagu ciraabo godaalkii ama arif lagu ciraabo kordhigii ama ya in lagu leeda wa shardu icraabi hadi asmaa bilxuruuf waxa weeye almadkuura alaaatu umur saddex shardi buu ku xiraya kow an takuuna mufrada markii asmaa homse ee noqonayso hee waa inay tahay waa inay mufrad tahay mufradah waa inay tahay waay oo mufrad markii leeyahay yani waa inaysan muhanna iyo hee jamac ahayn mufradka macnaha mufrad wuu macno badan yahay fii baabi alciraab markii la joogo almufradu maa laysa muhanan walaa majmuucan baab mubtada ee walqar markii la joogo almufradu maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla fii baabi laa annaafiyi liljinsi iyo markii la joogo baabulmunaada maa huwa almufrad maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimumarka mufrad waa inay tahay yani muhanna iyo jamac waa inaysan falow kaanad hadday ahaato muhannaatan hadday ahaato mid muhanna laga dhigay ucribat waa la ciraabayaa bilali alif baa lagu ciraabayaa rafcan oo bilyaayi baa lagu ciraabayaa jaran wa tusaale kamaa tucrabu ka icraabi kulli taniyatin wey kamaa tucrabu sida u icraabi lahayd kulla taniyatin mid kastoo muhanaad jaaanii abawaani abawaani faacil marfuuc alaamtaalif lannahu muhana baa dhahaysa warka badhanyi mar hadday muhana noqoto muhana ka dhig warkaa ku dhacay soo maa wara'aytu abawayni mafcuulu calaamatu nasbihi al yaa wamarartu biabawayni wacalaamu jarihi wain kaanat majmuucatan haday tahay jamca taksiiran jamctasiir mid ahna hadday tahayna ucribat bilxarakaati calaasal xaraka lagu ciraabay jamctasir maxaa lagu ciraabo soo xaraka maah tisaale jaaanii aabbaa'uka aabbayaashaa baa ii yimid wara'aytu aabbaa'aka wamarartu biaabaa'ika wain kaana hadday tahay buu yidhi majmuucatan jamaca tasxiixin jamac tasxiixa mid lagu jamciyey oo jamac mudakarsan laga dhigayna ucribad bilwowbaa lagu icraabayaa rafcan wabilyaai jaran wanasban maxaa dhahaysa jaaanii abuuna abuuna aabbayaalba ii wara'aytu abiina wamarartu hee hee biabiihna marfuuc an tarfic alwaaw mansuub an asmi alyaa majruuc an siri alyaa walam yujmac minhaa hada aljamc jamacaas ah abuunaya ma garanaysaa abuunaya abaanaya abiina soo ma jeed abuunaya ma garanaysaa abiina jamacaas in mudakarusaalim laga dhigaa ma qaato ila alabu waalahu walxam intaasa qaata yaa kariim Ah. Um. yaa abuuna laga dhigyani yaa mudakarsan laga dhigi karaa soo shan xaba maaha horta abuuka akhuuka xamuuka fuuka iyo duu saddex kamida ah baa abaa noqon karta yani buu ka wadaa ee inta kale hee duu maalin iyo fuuka hee iyo hanuuka hee ma noqon karaa mudakaru saalim athani waxaa weeye waaya waaya athaani shardiga labaad an takuuna mukabara hadda muxuu soo saara meel mufrada hadday tahay soomaa muanne maxaa ciraabaysaa ciraabti muanaa jamcutagsir hadday noqdaana ciraab caadiya hadday mutasa noqdaanna ciraabtii athaani waxa weye an takuuna mukabara inay mukabar tahayoo la weyneeyo falow suqirad haddii la yarayo ucribad waa la ciraabayaa bilxarakaati baa lagu ciraabayaa naxwi jaani ubayuka faacil marfuuc alaamat rafci dama daahira fii aakhiri kaadana mudaaf ilay wara'aytu ubayaka saas mansuuba calaamatan fatxa wamarartu biubayika wacalaamatan jarihi hee yamya athaaliu an takuuna mudaafa in la tiiriyo weeye in la tiiriyo hee weeye haye falow kaanad mufrada haddii mufradkii lagu daayo keliya oo aan la tiirin yaa oh. falow kaanad hadday ahaato mufradatan hayra mudaafatin hadday tahay ucribat aytan bilxarakaati xarakaa la ciraabaya caadiya sida haadaa abun aade dama daahira fi aakhiri ra'aytu aban fatx daahira fi aakhiri marartu biabin kasra daahira fi aakhiri haye walihaada shard shardigan al akhiira ee dambe oo ah oo ah mudaafa inay tahay shardun baa u sugnaaday asagaa shardi usii sugnaada waxa weeye an yakuuna almudaafa kan loo tiiriya waa inuu yahay ilayhi hayra yaa ilmutakalim yaa almutakalim waxaan ahayn waa inuu yahay kudhaasoma su-aal baa la isweydiiyey hadday yaa mutakalim tahay ka waran marka fa in kaanat yaa almutakalim hadday tahay ucribad waa la ciraabaya aydan bilxarakaat xaraka aydan la ciraabaya laakiin xaraka ah de laakinahaa takuunu muqadaratan bay noqonaysaa takuunu waxay noqonaysaa muqadaratan bay noqonaysaa hayah abi haadaa waa mubtada soomaa haali tambiida ismu ishaara mniya cala sukuun fi maxali rafci mubtada abi ciraab khabarun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati almunaasil ana alyaa waqtu lkasr abi mudaaf alyaa damiir muntasin unica ala sukuun fi maxali jari mudaafun ilayhi wara'aytumarartu biabi fayakuunu aakhiruhaa aakhirkeeda markaa wuxuu noqonayaa maksuuran buu noqonayaa fi laxwaali halaaa walxarakaatuna muqadaratun fiihi waa lagu qadarayaa kamaa tuqadaru sida loogu qadaro oo kale fii jamiici alasmaa'i almudaafati lilyad maxamed oo kale abi oo kale waxaan ka wadaa sheeg ii sheeg beyti oo kale soo lama qadarayo taasoo kalaa loo ciraabay ayaa weeye naxw abii wa akhii wa xamii oo kale wa hulaamii oo kaleeto waistaqnaytu waxaan ka kaaftama weye can ishtiraadii inaan shardiyaysto haadihi shuruud shuruudan yani wuxuu ka wadaa markaan matniga soo mariyey maxaan kusoo yiri matniga soo fiiri matniga muxuu ku yidhi abuuhu yaahuhu yaxamu ayaanu tusaalayaal buu bixiyo keliya soo maaha maxaa shuruuddan ugu sheegi weyday shardigii jumlada ii sheegee hee soo maah wuxuu yidhi hawey bikownii inaan ahay darteed lafadtu mid ku dhawaaqay bihaa iyada mufradatan mukabaratan mudaafatan ilaa hayri yaa ilmutakalim shiikh waa shiikh la yaableh ilaahay ha u naxariisto jannada allah ka waraabiyo anagana nafacana allaahu biculuumi culuumtiisa allah inagu anfaco wuxuu ku yidhi marka aniga markaan soo mariya hadda casharka ee matniga mufrad igamadan maqal waa inuu mufrad yamaadan iga maqal waa inuu yahay ii sheeg mudaaf maadan iga maqal shuruudana dhammaan sheegin mukabarnasababtaa waxay tahay bikownii ahaanshaha anigoo aan ahaaday lafadtu inaan ku dhawaaqayaba biha asmaa khamsadii mufradatan xaala tahay abuuhuba inaan dhahayo baaba kugu filanba ma fahamte inaan idha abuuhu baa waxaa kala soo dhexbahaysaa inay mufrad tahay inay mukabar tahay yana tahay hee mudaaf ilaa hayri yaa'il mukabara mudaaf ilaa hayri kaas wainamaa qultu markaan soo wada buyi waxaan idhi xamuuhaa baan idhi bal wuxuu kusoo wada fiiri abuuhu akhuuhu hanuuhu fuuhu samaye muxuu ku waday muxuu ku waday huhu muxuu markuu xamuu maraya muxuu yidhi xamuuhaa shiikhow maxaa u tidhi waa su'aal muhiimah wuxuu yidhi markaan idhi xamuuhaa fa adaftu waxaan ku daray alxama ilaa damiirilmu'anasi baan ku daray damiir dhadig sabab liubayina saan u caddeeyo anna alxama xamku aqaaribu sawjiilmar'ati qofta dumarkaa ninka qaba xigtadiisa weeye ragga ah ka abiihi wa cammihi wabna cammihi soma jeed oo nebiga ala weydi nebi maxamedoo ka waran in adeerka wuxuu yidhi alxamu almowtu iska jirbuy kuwan soomaalida inadeerkeisalaam iyago ilmaadeera waa edabduraqaangaadhowe looma baahna ninkan iyo gabadhayn ma yarta yihiin way isguursan karaan sidaa daraaddeed laba qof ajnabi kala yihiin waa fahamta soo maaha marka ninkiiba saxaabi xadiis wey alxamu alxamu hadda muxuu ma ba laga wadaa maya ee ibnu cam weeye waana fahamtaa hadda maxaa lagu dara qaaribs maxaa weeye abiihi aabihiis iyo cammihiiyo maxaa kuu qoran ibnu mara ibnu camkaalxaamu ibnu camku almowt waaba geeri isaga fogow yani ninkan ku qabaa in adeerkiis baa la sheegayaa calaa annahu rubamaa la dhacdee buu yii rubamaa udliqa in loo bixiyo calaa aqaarib zawja yani aqaarib zawjan waa la dhihi karaa buu yidhi oo markaa haddii aqaarib zawjan la yidhaahdo maxaa loo tiirin karaa markaa damiir ragadee maxaan laaya xamuuhu taana wey jirdhaeeaxaa xoog badan walhanu kelmada han qiila waxaa yidhi ismu waa magac yukanaa looga jeedo calaa asmaa'i alajnaasi magac jinsi un in laga wado sida rajul oo kale yacni wax kasta oo xun magac ay soo hosgeli karaan baa laga wadaa baalay wa faras wagayri daalik waqiila maya waxaa la yidhi camaa yustaqbax waa wixii la wax kastoo anacsan aa ku dhawaaqdo baad ka dhihi kartaa hee hanu waqiil baa waxay yidhi calinfarji wey farjkiibaa la sheegaya khaasatan almihim waxay sugu imaanaysaa meel aan la jeclayn lagu dhawaaqo baa hanuunka laga wadaa qowluhum fii hanin hanin buu mas'alo culuska keeni doonaa ismaca oo la soco wal afsaxu waxaa fasiixa luqadda cariga fasiix ku ah isticmaalu hanin hanin in loo isticmaalo ka qadin oo kale xaraka caadiyan lagu ciraabo yah hanin de waa asna ho aba khaladba huma jira hawey hanuunkasoo lama dhoo kor dhiganta asna ida stucmila haddii xaggan fiil waxbuu kala guri doonaa ida stucmila la isticmaalo alhanu kelmadda hanu hayra mudaafin mid la idaafeeyey heyrka xaal ay tahay kaana bilijmaaci ijmaacu kaana waxay ahaanaysaa hanugu manquusan buu ahaanay kaana wuxuu ahaanaya bilijmaaci ijmaaca xaaluu ku sugan yahay manquusan buu ahaanaya ay manquus maxaa la wadaa ay maxduufa laami mid laamtan laga jaray yani wowdaa laga jaray hanuunkasa wow kuma jirin wowdaa ka jaraysaa laamta la sheegi waa wowda mucraban xaalu yaha mid lagu ciraabaya bilxarakaati xaraka caadiya ka saa'ira akhawaatihi sida akhawaatka kuwa caadiga oo kale haadaa hanuun hanun waa khabar marfuuc calaamadamadana fi aakhiri yani wuxuu ku leey hanun kala saaraya hanun laba mid wey in la tiiriyo iyo inaan la tiirin masale ma faham in la tiiriyo iyo inaan in la tiiriyo waa inoo imaan doonta hadda muxuu ka hadlay inaan hee la tiirin inaan la tiirin sida muxamedun oo kale u icraab marka hanuun hanaan haniin dama daahira fatxa daahira kasra daahir saa u icraab soo masalo maa koo kamaa taquul saa udhiso kale yucjibunii waxaa cajabgeliyay qadun bay cajabgelisay biri asuumu qadan ictakaftu hee fii qadin soo ma jeedid hadda fiiri yucjibunii qadin qadinkaas ma daraf baa yaa maxaa weeye qadin waa faacil darafku wuxuu yimaadaa markii kelmadda maca shaqadu gudaheeda ka dhacayso yaa fahmaysa maalle darafka gormuu yimaadaa shaqadu waa inay hee gudaheeda laakiinse maalinka lafteeda haddii laba sheegayaba haa uxibu ym alhamiis baan jecla yma mafcuul caadiya fahmsaqur-aan jira innaa nakhaafu min rabbina yawman maalinka laftiisaa laga baqaya waxa gudaha laga hadlimayaa maalinka laftiisaan ka baqaynaa wey waa mafcuul caadiya marka marka wuxuu darafku noqdaa markii taqdiir macnaa fii fii macnaheedii gudaha sheega tilmaamaysa markuu hee u qarsoon yahay marka idastumila haddii la isticmaalo mudaaf maxaa kuu soo haray heno aan la tiirinayn soo warkeeda ma haysin yaa maxaa loogu yeedhi sidii maxamed oo kale hee haddii la tiiriya ka waran ayadana waa mas'alo waidastumila haddii la isticmaalo mudaafan xaalay tahayna fa jamhuurulcarabi waxay qabta fa jamhuurulcarabi carab jamhuurkeedu tastacmiluhu way isticmaashaa kadalika sida kii horoo kale kii horo kale muxuu marka ka hadda soo marna yani xarakaa la icraabayaa oo maxaan dhahaysaa haadaa hanuuka hanu ciraab khabarun marfuuc calaamada madaahira fii aakhiri hanu mudaaf walkaafna waa mudaafin soo ma jeedid ra'aytu hanaka fatxdaahira fii aakhiri hanika kasra daahira fii aakhiri maca asagoo la idaafeeynayo maxaa xoog badan xaraka caadiya in hee lagu ciraabo laakiinse sida hee kamaa yafcaluuna fii qadika oo kale wa bacduhum qolaa yajriihi waxay raacsiiyaan majraa abin wa akhin raacsiiya markii la idaafeynayo bay majraa abin raacsiiyaan maxaa laga wadaa aga ma fahamte majraabinmaa laga wadaa yacni abin markii la idaafeeyo maxaa lagu ciraabayaa abin idaafee hmm? ar idaafeaad abuuka maxaa lagu ciraabay markaa bilwaaw soo maa ah? abaaka bilaalif marka wuxuu leeyahay qolaa waxay tira ayagu laakiinse kalacabi iyo wal akhi oo kale markii la idaafeynayo bee la xukun noqonayaan saasay qoladaas tiraa fa yucrab marka fa yucribu wuxuu ku ciraabayaa bilxuruufi alaaa somaxuruf saddex abaa ah wowya alifiyo fa yaquulu dhaya haadaa hanuuka ti haddaadigiikulaabatayma wahiya luqadani luqatun qaliya waa luqad yar wey dakarahaasi baa weyihi imaamkii weynaabaa tilmaamay walam yaalic calayha alfaraa imaamulfaraa asagu ma arag luuqadan walalisujaajiysujaajiina ma arag luuqadan sidaa haddaysan aragna fa asqadaahu way ka tuureen min ciddati haadi alasmaa magacyadan tiradooda kuma darinba oo maxay ka dhigan shan bay ka dhigan wacadaaha hee wacadaaha waxay tiriyeen hee khamsatan bay tiriyeen suma jeedid qaas hay almuhanaa wa jamcu lmudakar saalimu matnigii buu galay waalmuhanaa muhanuhu ka zaydaani oo kalayto xaal uu yahay fa maya wlmuhanaa muhanuhuna ka zaydaani oo kaleeto weeye warka dhammee kadib fadaas maxay noqonaysaa war sheega fada faaulfasil haddaba weeye markaa fa yurfacu waxaa lagu godayaa bilwalali fajamcu mudakaru saalimna ka zayduuna oo kale weeye fa waa lagu godayaa bilwaawi wayujaraani wayunsabaani bil yaay wakiilaaya wakiiltaana maca damiiri damiir la jirankii xaaleeyihiin kalmuanaa oo kale weeye warkadhac soomaa wakadaa sidaaso kale inaani baa lamid snataani mutlaqan ayadu damiir raaca maha raacin ayagoo markasta waxay la mid yihiin muanahay la mid yihiin wa uluuna iyo wa cishruuna iyo wa akhwaatuhu iyo wa caalamuunana yaa iyo wa ahluuna iyo wa abluuna iyo wa araduuna iyo wa sinuuna iyo wa baabuhu iyo wa banuuna iyo wa ciliyuunana iyo wa shibhu wixii la kala jamci bay la mid yihiin soomaa ee mudakar saalimkii weeyaan albaabu thaani iyo walbaabu thaaliu baabka koobabaad iyo baabka saddexaad oo mimaa ka ah, kharaja cani l asli asalkii ka baxay yaade wahuwa albaabu thaani iyo albaabu thaaliu maa kharaja cani wahuwa baabkaas almuhanaa ka zaydaani weeyaane iyo walcumaraani iyo wajamcu mudakar saalim ka zaydiina iyo walcumariina waayahay ka zayduuna muu idiin qorayaa godayaa marka hadda dee kaafkiibuu camal sameeyey soo maa yaa kaafkiibuu camal sameeyey hadda ka zaydin laakiin saas ka zaydun tanahana awalan almuhanna xukmuhu ama almuhannaa soo ma aha fa innahu yurfacu waxaa lagu godayaa bilalifi niyaabatan can idamma wayujaru wayunsabu bilyaai niyaabatan taquul waxaa jaa zaydaani wara'aytu zaydayni wamarartu bizaydayni mulxaqaat lmuana muanaha kuwa raaca mulxaq waxaa la dhahaa shay aan muhanne asalkiisu nohay ahayn laakiinse la dhawaaq noqday ee mufrad lagama dhigi karo macnuha saas wey mufrad hee laguma soo celin karo laakiinse wuxuu la dhawaaq yahay ee muana mufradun min lafdihi baan la keeni wa xamaluu calayhi waxay ku xambaareen musanihii fii dalika arbacata alfaadin soo maah afar lafdi oo ku xambaareen lafdayni laba lafdina bishardin baa ku xiran shardi baa ku xiran wa lafdayni laba kalena maxaa ku xee biqayri shardin bilaa shuruud bay muhanaha xagga xukunka kala mid noqonayaan fallafaani ladaani bishardin labada lafdiyo shuruudda ku shaqaynayaa kilaaya kiltaa weeye wa sharduhumaa shuruudooduna an yakuunaa waa inay yihiin mudaafayni laba la tiirinayo waa inay yihiin ila damiirin loo tiirinayo warkaa waa ku dhacay soomaa tusaale jaanii kilaahumaa icraab kilaahumaa faacilun marfuucu calaamatu rafcihi alif liannahu mulxaqun bilmuhana kilaa mudaaf walhaau damiirun muttasil mabni cala dami fi maxali jari mudaafun wlmiimu xarfu cimaadin walifu xarfun daalun cala taniyati somaaysid wara'aytu kilayhimaa iyaabaa lagu kordhigay sababta ii sheeg haye haye maxamed waa mulxaq waay marka musanno looga dhigay shardiga ku xiran muxuu yahay haye udiifa ila damiiri damiir ayaa hee loo tiiriyay warka meela socotaa waayahay haye haye fain kaana hadday yihiin laakiinse mudaafayn laba u tiirsan ila aahiri ism daahira kaana bilif calaa kulli xaalin xaaladahoo dhan alif baa lagu wadaya taquulu jaaanii kilaa akhawayka wara'aytu kilaa akhawayka wamarartu bikilaa akhawayka yaa kilaa hadda muana miyaa mulxaq muana miyaa sabab dabab sabab udiifa ilaa daahirin marka laba masaloo ku sheegaya horta alif baa meeshii keenaysa joogtaa marka hadii rkan muxuu noqday magac buu qaadanaya ismun maqsuur muxuu noqday ismun maqsuur buu noqday ism maqsuur xarakada mise laguma qariyo kulli yaa waa ka ku dhacay yaa waaya maxaa dhahaysaa marka icraabteeda kilaa waa faacil marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa ahuna camduuriha tacadur la'aan oo ism maqsuura warku waabadhayn fa yakuunu icraabuhuma xiineed bixarakaatin xarakooyin muqadaratin lagu qadaray cala alalifi lagu qadaray liannahumaa maxaa yeel maqsuuraani way kalfataaya walcasaa oo kala de wakada alqowlu fii kiltaa kiltaana waa la mid taquulu kiltaahumaa rafcan wakiltayhimaa jaran wanasban wakiltaa ukhtayka bilif e fi laxwaali aaa wallafdaani labada eray alladaani kuwaasoo biqayri shardin ku imaanayaa inaani yo nataani weeye taquulu jaanii inaani wanataani jaani hee itnaani watnataan icraab faacil marfuuc calaamatu rafcihi hee alif liannahu mulxaqun musanna toosa maaha maxay itnaani mufrad ka dhig bal haddaa waaxid tiraada waaxid waa eray kale ee itnain muxamadaani mufrad ka dhig muxamed lafdigii baa mufrad ka dhigta itnaani mufrad ka dhig ma leh marka waa mulxaq marka watnatayni iyo watnayn soo jeedid wamarartu bithnayni watnatayni fa tucribuhumaa waa icraabaysaa icraaba almuhanaa wain kaanaa hayra mudaafayni soo jeedid yaysanba tiirsanaa hadday rabaane icraab caadiyaa saaraysaa oo muhanaa wakadaa sidaasoo kale ayaad tucribuhumaa u icraabaysaa icraabahu icraaba almuhanaa idaa kaana mudaafayn labada jeerba ama hab tiirsanaadaan ama yaysan tiirsanaanine eraab noocee saaraysaa ¿ah? yaa waa kaa lidamiir ha u tirsanaadaan tusaale naxw jaanii inaahum labadoodii aw liaahiri naxw inaa akhawayka soo jedid wain kaana murakabayni maca alcasharati wain kaana haba ahaadeen macataaye murakabayni kuwa murakab lagala dhigay maca alcasharati cashara murakab loogala dhigay naxwu jaanii itnaa cashara wara'aytu hee itnay cashara wa marartu waxaan soo maray biitnay cashara ayaan soo maray oo laftigeeda tamacta murakabka ah maadaama murakab hal xabaa la soo maa maxaa dhahayaa waa waa faacil mabniyun bifatxi ljusayni waatan soo marnay tan maxaa la samaynayaa kala gor jaani ithnaa waa faacil alif ah casharana waxaa leedaa waa mabniyun cala alfatx mabni way isku yimar waaya jamculmudaker wa amaa jamcu lmudakaru saalimu fainahu yurfacu bilwaaw wayujaru wayunsabu bil yaay taquulu waxaadha jaaanii zayduuna wara'aytu zaydiina wa marartu bizaydiina waxamaluu waxay ku xambaareen calayhi mudakar saalimkii fii daalika baabka alfaadan bay ku xambaareen minhaa uluubaa ka mida uluu mufrad male mufrad min lafdihaa maleh qaala allaahu tacaala walaa yatal an yuutuu ay allaa yu'tuu wey macnuhu inaysan hee siin iyosan ku dhaaran ulqurba iyo walyataama almasaakiin oo waa qisadii magana xadiidu ifkigo maslax ninka la dhihi jirayo qaraabada ahaayeen abubakar markuu abubakar ogaaday inuu maslax hawshii ku jiray laakiinse magaranaysaa alla uga sahlay oo laga toobad keenay oo magaranaysaa kuwii la garaacaysoo kuma jirin ayuu masal abubakar ku dhaartay wallaahina waxoo danba siinayn awlna isagaa caawin jiray ayaddas walaa ya'taliyaysaan ku dhaaran ululfadli minkum wasaca an yuutuu ay anlaa yu'tuu inaysan siinaysan ku dhaaran ulqurba mhm. alaa turiiduuna hee alaa an yakfir allaahu lakum maxaa ku xigtay miyaydan doonaynaa inuu idambi dhaafo haa waa doonaynaa weeye marka baasha marka walaa ululfadli ulu waa faacil marfuuc calaamata rafcihi dama alwaawn yaata can dama liannahu jamcumuakr mulxaqun bijamci mudakaris saalimi soo ma jeedid fa uluu faacil weeye calaamatu rafcihi alwaawey waa an yaatuu ulilqurbauli dambana mafcuul wey wa calaamatu nasbi alyaa qaala tacaala ina fii dalika la dikraa liuliil maxaa hadda u keenataan amuxuu keenay laamu ulina waa majruurun bilaam wacalaamat jari al alyaa wa minhaa waxaa ka mida ah mulxaqaadka cishruuna baa ka midaya ah, walaalaheed waa akhwaatu ila ticiin laga gaaray ticiin soo taqaanid cishruuna alaaثuuna arbacuuna hamsuuna situuna sabcuuna amaanuuna tiscuuna waa sideedaa xabo ayayna mulxaq weeyaan taquul waxaa dhahaysaa jaanii cishruuna labaatan baa i yimi faacil marfuuc calaamat rafci alwaaw niyaaqatan can idama liannahu mulxaqun liannahu eh bijamcyaa naa'imu istayqid yaa naa'imu istayqid warkiciya shiikhu waa hurdaay hmm, waayahay wa minhaa waxaa ka mida ahluuna baa ka mida mulxaqaadka qaala allaahu tacaala shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa iyo waahluuna ahlkayo ahlu mufrad male ahlun waa ahl waa jamac macnaheedu waa jamac soomaa haahey min awsadi maa tudcimuuna cidda min awsadi maa shay dhakanu dhexdhexaad ka badan tudcimuunaha siisaan ahliikum ujeed fucuul wey wa calaamatu nasbiga al yaa liannahu mulxaqun ilaa ahliyihim abada kaas alwalu faacilun waanii mafcuulun wahaaliuna hee majruurun wey waaya marka shaqaalatna amwaaluna wa ahluna ahluna mafaacilba yaa war mafaacilba yaa faacil ma aha faacilki meeye amwaaluna waa macduufna cala lfaacil markaas waxay yidhahdeen walmacduufu lahu xukmu lmacuufi alayh <laughs> saasay yidhahdeen walmacduufu lahu ee eh. xukmu lmacuufi calayhaa kan wax lagu cadfay kii lagu cadfay iska qaadan karaan qaarkood mhm. wa minhaa waxaa ka mida ah waabiluuna wa huwa waabiluunta jamculniwaabilin waa roobka faraha badan wa huwa almadlulasiirmufrad miyaa waabilad ma aha roob badan baa sheegasamamufradmarka maxay tahay mufrad maleh marka maxaa samayna jamca ka keenayso mudakursaalimka maadaama mufrad laga keeni karin heedee waa mulxaq weeyaan qur-aanka ku jidhaayo wamahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaahi wa tahbiitan min anfusihim kamahali jannatin birabwatin asaabahaa waabilun roob mihigaana baa helay mihigaanajirkaaga culus fain lam yusibhaa waabilun hadduusan ku dhicin faallun kaasaa ku filan wey faallun ayaa yakfiy ku filan kaasaa buuxinaya booskiis dal waa roobka shuuxaay laakiin joogtada ah kaasaa dhulka si fiican u galay suma og roob joogta iska yahay shuux yahay dhulka si fiican buu gelayaa warkaafahansoma dhagax haddaa hamarsaa biyo ugu shubo hamar biyuu ka boodayaan laakiin subax kastataa dhibic dhibic dhibic lagu siiyo saamayn bay ku reebaysaa waafahan soomaa ha dhagaxu marka dhagaxu qalbiga binaadamka ma adka iska jir wax borode eh dhibicda biyaha hadii subax kaste intii dhagaxgan la dhigo meel laga dalooliyo muxuu ahaa tuuba yara oo dhibicda isaga socota taxtaq ay ku leedahay oo iskaga dhacayso sanawaad haddii ku wado dhagaxii maxaa ku dhacaya yaa kala dhacaya lafaha gelaysaa lafaha kaama xoog weyna marka dhibicdu kaama xoog weyna ee maxay ku xoog badatay istimraariyada joogtada maa takarara wa minhaa waxaa ka mid araduuna bitaxriiki raa'i raada xarakeeyoo aaraa dheh wayajuusu iskaanu ahaa fi daruura shicri gabayga laakiinse waa lagu reebi kara araduuna waa dhihi karta wa araduuna shada wasinuuna waa tuu lahaa imaam ibnu maalik caleyh raxmatullah wa araduuna hee shada wasinuuna kaasoo kale wa baabuhu wa milu xiinin qad yarid dalbaabu wahuwa cinda qowmi yatarid haahey sinuuna wy mar araaduuna jamcu ardin ardin laftigeedu de jamc maaha mufrad maaha waaya wa minhaa waxaa ka mida ah sinuuna wa baabuhu wahuwa sinuuna kullu ismin waa magac kasta oo hulaahiyin saddex laa xudifa la tuuray laamuhu la tuuray haye wa cuwida canhaa bedelna looga dhigay haa u taaniisi hada loo yaqaan haa u taaniis oo dhadiga tilmaamaysa walam yugsar aan lana hee aan lana waay shaatun oo kale iyo shafatun oo kale iyo cafwan walam yugsar wuxuu ka wadaa ay jamcu tasiir aan laga dhigin saas wey macnuhu waa soomaan waala misr macna muxuu yih aan jamcu tagsiir hee laga dhigin waataan soo marnay mar dhoweed casharadi horan kusoo marna walam yugsar tan la mida ay walam yujmac jamca tagsiirin wey macnuhu saa la soco kow horta waa ism saddexlaa yah waaya waaya labo laamtii baa laga tuuray markaas markii laamtii la tuuray ayaa waxaa lagu soo bedeshay haau ta'niif jamcutasiirna ma yeelayso marka jamcumutaamin laga dhigay marka noqonaysa taas yacni asalku wuxuu abale sanatun sooma ahayn yaa wowgu wahaabaa la yidhi wowdii baa la tuurayo markaasa maxaa la keena la keenay saasay markaamsiirkunoqotayjamcudurkaankunoqonaysalaa tara miyaadan arkin anna sanatan asluhaa sanawun inay tahay aw amase sanatun bidaliili qowlihim fi ljamci marka la jamcinaya maxaa la dhahayaa yaah sanawaat bilalifi wata sanawaat haye waa sanahaat falamaa goortii xudifu laga jaray min almufradi allaamtii laga jaray walwowdi ama hadi weeyaane wacawaduu canhaa ana uga qaateen ha taaniisi araaduu waxay dooneen fi jamci taksiiri an yajcaluu hina ka yeelan calaa suurati jamci lmudakar saalimi ay acnii makhtuuman bilwaawanuun yani markay sanatun eeg soo markuu sanawun ahaa sir wuu noqon karaa ama sanahun haduu ahayo h meeshu ahayd hee sanahaat jamcansaalim buu noqonaya soo maa markii marka wowdii meesha laga turay saana tacdii markii meesha laga turay tac keenay sanatun bay noqotay soo maa markaasuu wuxuu ku yidhi sanatun markay noqotay araaduu fii jamci taksiiri waxay ka dabceen yaa an yajcaluuhu inay ka dhigan calaa suurati jamci lmudakar saalim wuxuu asal ahaan jamcusaalim maahee suuradiisi baa loo sameeyey oo wowya baa lagu dara ay maqtuuman bilo rafcan oo bilyaayi nuuni jaran wanasban liyakuuna daalika jabran siday saas ugu jabran kabid la kabayo lima faata wixii ka tegay oo faatahu min xadfilaami ah wakaah wakadaa sidoo kale alqowlu baa la mida fii nadaa'iri wixii la mida kaasoo nadaa'ir yani tashaabuhii wey wixii lamida ah, u eg fiicidatun waciduuna la dhahayo wacizatun wacizuuna wathubatun wathubuuna waqulatun waquluuna iyo wanaxwi daalika wanaxwi daalika waaya marka cidatun asluhu cadaba wey waa xubintii ay mufaraqa qur maxaa ku jirtay ii sheeg cidiin sooqana kuma jirin iisoo qabta aladiina jacaluu lqur'aana cidiin ay mutafariq ka dhiga wey cidiin marka cidatun ay mutafariqatun wey mutafariq wax kalaa weya ciduuna mutafariquuna wakaas cisatunna waxa weeye buu ku yidhi hiya firqatu min annaasi weeye waa koox dadka ka mid ah waaya cizatun markayzaad hashadin cizatun hadhiin cizatun wey markaa waaya asalkeeda wuxuu ahaabaya cazawa wooba meeshii taalay yah ama se cazaya labada waa la dhahay kadib baa woodii yaadoo maxaa la keenay yah inta xarakadii la bedelay taawtaniif baalizatun bal si marka wixii la tuuray loogu kabo baa waxaa loo ekeysiyey jamculmudaker saalim wowya nuun loogu daray saasa ma fahamta waxaan ku hadlay wa huubatunna waa bimacna aljamaaca waa koox aslu ahaa thabawa buu ama thabaya ya buu ahaa markaasaa la tuurayo hee thubatun baa la yidhi markaa warkaa ku dhacay soomaa markaasaa tuuridii la tuuray waxaa la yidhi see u kabnaa aan u ekeysiinno hee jamculmudakar asaalim aan u ekeysiino waqulatun bidami lqaafi wafatxi laami mukhafafatan xaal uu yahayna yaah waa yalcabu biha sibyaanu waa wax ay ku ciyaaraan qoryo ciyaal ku ciyaaraan weyaan asalkeedu waxaa qaalaa wa markaasaa maxaa la sameeyey yaa tadii wowdii baa lato maxaa loo bedelay taa'ud yaah kadiba maxaa la sameeyey qulatun loo ahriya qaala tacaala wuxuu yidhi aladiina kuwa jacalu qur-aanka cidiina ka dhigay suma jeedi kala geysan wacan ilyamiini iyo wacan shimaali ayay ciziina kuwa hee kooxa kooxeysan yihiin wey firaqan shata weyaan kooxa kooxo ayaa waabeen can ilyamiini wacan ishimaaliyiin wa imaa xumila cala almudakari saalim waxaa ka mida ah wixii lagu xambaaray filiciraabi xagga ciraabta hee banuuna baahee ba ciraabtii lagu xambaaray weeyaan qaala allahu tacaala almaalu iyo walbanuuna ziinat alxayaati dunyaa quruxda adduunka weeyaan wakadaalika sidaasoo kalena ciliyuuna waa lagu xambaaray mudakar saalim oo iyo wamaa ashbaha wixii lamida oo xaggaa fiirso wamaa ashbaha wixii la midoo mimaa mid ah summiya bihi lagu magac laga dhigo oo minal jumuuci ah tusaale yani khaaliduuna jamcasoomaa haddaa qof u bixiso khaaliduuna wuxuu soo hosgelayaa ciliyuuna oo muxuu soo hosgelayaa mimaa summiya bihi waa wixii magac laga dhigta yani magac baa laga dhigta hadda zaydaan soo lama dhaho zaydaan yaa zaydaan zaydaan jaaa zaydaan yani ninkii zaydaan la dhihi jiraybaa markaa zaydaan hadda mulxaq baa mise waa muana caadiya mulxaq weye laakiin hadduu laba zeedo caadiya yahay maxaa weeye muana caadiya weya maxaa kala duwaya summiya bihi magac laga dhigta baa kala bedelaysa magac laga dhigta weya alaa tara heere miyaan arkaynin anna ciliyuuna fi lasli jamcun licaliyin inay tahay liciliyin miyaansudigaanka dhigayo liciliyi inay tahay nuqila can dalika almacnaiirso nuqila waa la soo raray an dalika almacnaa macnihii cilli ah meeshii sarraysay ah magacii sarayntii intii laga fujiyey baa waxaa loo bixiye wasumiya summiya bihi acla aljanna meesha jannada ugu horaysa baa magaca ciliyiin loo bixiyey sida zaydaanba hal qof loogu bixiyey warkaama ku dhacay waa ucriba haada waa loo ciraabay wa ucriba haada alicraabu icraabtaas ciliyuunna waxaa loogu ciraabay mukrsaamka icraabtiisi nadaran ilaa aslihi aslikiisaasoo la fiirinaya ila mukrsaamku noqon karaa asagoo caadiya ciliyuuna caadiya way noqon kartaa oo markaa mukrsaam caadiya lakiin hadda maadaama bihi lagu magacaabay taasaa marka nadaran liaslihi baa looga dhigay mulxaqiis qaala allahu tacaala kalaaye ina kitaaba alabraari lafii ciliyiin makaanka ciliyiin la yidhaahdo eeg ciliyiin badan ma ayaa booska ciliyiin la yidhaahdo ayuu ku sugan yahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiya maa ciliyuun ciliyiin meesha la yidhahdo maxaa ku ogeysiiya wey ma muxuu yahay uhuh, ciliyuun hadda maa ciliyuun cumtadaiyo khabar saa oo la soco facalaa daalik sidaa daraaddeed waaba tande idaa samayta haddaa ku bixiso u bixisa rajulan nin bizayduuna u bixiso qulta waxaa dhahaysaa haadaakani zayduuna baa dhahaysaa haddii laakiin sido badan ahaayeen maxaa dhihi lahayd haulaai laakiin haadaa ninkani zayduun wey zayduun marartu bizaydiina fa tucribu icraabasa kamaa kunta tucribuhu hee xiina kaana jamcan xiina kaana jamcan markuu ahaa salm asalu ahaa markii magac laga dhiga muxuu noqda yaa mulxaq buu noqday weeye hada bilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin